بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله عقد الصلح waxaan ku soo dhex jirnay cumrat alxudaybiya ama sulxu alxudaybiyaan ku dhex jirnay waxaan soo aragnay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay cumaan ibnu cafaan in la dilay in uu saxaabada ugu yeeray beeco iyo cahdi uu la galay kulana galay laba arrimood cala almowti wa cala anlaa yafiru inay dhintaan iyo inaynan cararin markay cadowgooda la kulmaan kun afartii boqol oo nebiga la socotayee ciidanka ahaa kulligood inay beecadaasi wada galeen ayaanu soo aragnay markaa kadibna beecadii markii la galay dabadeed cumaan ibnu cafaan inuu yimid radi allaahu canhu isagoo nebigana uu beecada u qaaday isagoo maqan gacantiisa kale uu beecada ugu qaaday baa soo aragnay hadda waxaa meeshaan musanifka nooga warrami doonaa oo darsigeenna aan ku arki doonaa sulxigii laftiisii iyo heshiiskii inay qoraysh diyaaru noqotay sidaa darteed ninkii heshiiska u geli lahaa ay nebigu u soo direen salawaatu ullahi wasalaamu calayh arrintaas ayuu maaragtay shiikhu uu noo bilaabi doonaa darsigeenna ka bilaabanaya caqdu sulxi heshiiskii dhammayntiisii la dhammeeyo oo la galo yacnii guntintiisii la xiro cahdigaasi ballantaa sulxiga la galo ayuu meeshan cunwaankan u carkiday musanifka wuxuu musanifku leeyahay raximah ullahu wa samicad qurayshun bi haadihi albayca waxay maqashay qurayshun quraysh baa waxay maqashay bi haadihi albayca ay galeen nabiyulaahi muxamed iyo saxaabadiisa ayna ku galeen inay dhintaan oynan cararin ayay warkiiba quraysh gaaray markii warkii ay maqashay fa daakhalahum waxaa galay rucbun cabsi iyo argagax cadiimun weyn rucbi weyn iyo argagax weyn baa galay aad bay u cabsoodeen markaasi wey wa asracuu markaas waxay dedejiyeen biirsaali suhayl ibni camrin ninka la yidhaha suhayl ibni camar diritaankiisa ay diraanoo nebiga u diraan maxayna ugu dirayaan liyacqida sulxa heshiiska inuu soo xiro oo heshiiska uu soo galo ay ugu direen suhayl ibni camrin markii ay soo direen intuusan nebiga soo gaarin oo arkay nebiga wuu garanaya dadka wuu yiqiinnay markuu suhayloo soo socdo arkaybu wuxuu nabigu ku yidhi araada alqawmu sulxa xiina bacasuu hada arajul marba hadday ninkaas soo direen suhayla heshiiskii bay dooneen inay sulxi la galay rabaan buu yidhi heshiis bay wataan wuu sii sheegayo ninkaasoo kale waa ninka heshiisyada u geli jiray weeye marka heshiis bay aqbaleen buu leeyahay fa jaa'a suhayl baa yimid oo nebiga u yimid wa tawiilan in badanna waa uu hadlay cabbaar buu hadal dheer buu ku hadlay weeyaan ilaa markii asagii nebiga hadalka dheer uu dhex maray dabadeed xataa qabila minhu rasuulullaahi sal allahu calayh waali wasalam ilaa uu nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ou aqbalo ashuruud ataaliya shuruuddaan soo socto qodobadaan soo socdo ilaa uu nebigu aqbalo ayay wada hadlayeen hadalkoodii u dheeraaday weyaan hadal dheer baa dhex maray kabacdina waxay ku heshiiyeen in sulxigii shuruudan soo socoto oo afarta qodob ka kooban inay ku heshiiyaan arrintaas bay dhammaysteen shuruudda marka la kala qoranayaahi buu shiikhu noo sheegi midda koowaad waxa weeye anna rasuula sala allahu calayhi waaalih wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam yarjicu inuu laabto maca almuslimiina muslimiintiisa inuu la laabto isaga iyo muslimiintiiba inay laabtaan hada alcaama sanadkan inay madiine ku laabtaan walaa yadkhulu uusan nabi maxamed soo gelin asaga iyo muslimiintii makata maka aynan soo gelin oo sanadkan ay iska laabtaan wayadkhuluhaa nebigu markaa uu soo galo maka alcaama alqaabila sanadka soo socdo inay yimaadaan cumradoodii ay gutaan qodobkaas waa qodobka koobaad wey marka sanadka labaad ay yimaadaan maka ay soo cumraystaanna fa yuqiimu nebigu ou joogo asagii saxaabadiisii bihaa ay fiihaa maka dhexdeeda alaaata ayaamin saddex maalmood inay joogaan walaa yakuunu uusan ahaanin markay imaanayaanna macahu nebiga la jirkiisa min asilaaxi hubkiisii inuusan wax huba soo qaadanin ila sayfa seefta mooye seeftaasoo filqiraabi galkeedii dhexdeeda ku sugan seeftana waa inaysan galka ka baxsanayn shuruuddaasay galeen yacni in sanadkan ay iska laabtaan sanadka dambe cumradooda ay ka dhigtaan markay imaanayaanna wax huba iyagoon wadan waa inay yimaadaan ilaa seefta mooye silaaxu raaki qofka safarka ka ahi hubka uu qaata keliya oo wato seeftuna inay galkeeda ku jirto aan laga bixinin arrintaas shardiga koobaado saddex maalmood ka badanna aynan joogin markay saddexdaa maalmood cumradooda u dhammaato mudana ay nastaan inay meeshooda ku laabtaanoo madiine ay aadaan qodobkaas waa qodobka koobaad wey nabigu waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam qodobka labaad waxa weeye tuudacu alxarbu yacni an tuudaca alxarbu dagaalkii in la joojiyo bayna alfariiqayni labada kooxood dhexdooda ahaa quraysh iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii u dhexeeyey muslimiinta iyo mushrikiinta in la joojiyo cashara sanawaatin ilaa toban sano inaan la dagaalamin hadda laga bilaabo ilaa toban san laga gaaro tobankaa san ay ka dhammaanayso muddadaas inaana wax dagaala dhicin sababtuna waa maxay si ay dadka ammaan u helaan oo qaarkood qaarka kale uu maaragta ka badbaado arrintaasay ku heshiiyeen toban sano inaan la dagaalamin waa qodobka labaad wey nebiguna waa ka aqbalay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qodobka saddexaad man araada qofkii doono oo qabaa'ilka kale carabta ka mid ah weeyaan an yadkhula inuu galo fii cahdi muxamadin sal allahu calayh waali wasalam nebi muxamed ballantiisa inuu galaahi ciddii doontaa dakhala fiihi wuu gelaya waa loo ogol yahay cid alle ciddii nebiga inay la heshiisa rabto oo cahdi qabaa'ilka kale ay xilfi la galaan iyo cahdi waa la geli karaan wey waman araada dadkii doono an yadkhula inuu galo fii cahdi qurayshin qoraysh ballanteedii qabiilkii raba inay ballan la galaanna dahala fiihi isna waa gelaya waa loo ogoliyey qabaa'ilka kale carabta markii muslimiinta iyo mushrikiintii reer maka laga reebo cid alle ciday doonaan bay la heshiin karaan cid walbaaba qoladii rabta nabigay la heshiin qoladii rabtana yani waxay la heshiinaysaa mushrikiinta laakiin shardi baa ku xihan shardiga ku xihan waxa weeye qoladii kasta oo la heshiiso nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday cahdi dad la galaan qabaa'ilka qaar ay la galaan ama quraysh ay la galaan ayaga xukunkooday qaadanayaan jus ayaga ka miday noqonayaan waa loo maalan yani siduu shiikhu noo keeni doono markii cahdigaas la saxiixay ayaa waxaa laba qabiil oo carabta ka mid ahaayoo weligood dagaal ka dhaxeeyey oo diriri jiray oo la yidhaahda qabiilatu khusaaca iyo banu bakar labadaa qabiiloo weligood dagaalami jiray laakiin dagaalkoodii ou yaraaday markii ismuslimiintu ay soo baxeen oo nebi moxamed ilaahay uu soo diray baa dagaalkoodii yaraaday maxaa yeelay gaaladii oo dhan waxay ku mashquuleen nabi maxamed iyo saxaabadiisa lagu mashquulay marka labadaa qabiil oo horay dagaalka ka dhexeeyey baa markii cahdiga la kala saxiixday baa qurayshna banubakar baa la heshiiso cahdigeedii gashay khusaacana nabilaahi muxamed iyo saxaabadiisibay cahdigoodii galeen weyan marka haddii banubakar iyo khusaaco ay diriraan oo labadooda ay dagaalamaan haddii nebiga khusaaco oo u kaalmeeyo ballantii waa burtay quraysh hadday banubakar u kaalmeeyaanna ballankii waa ay ka baxeen walidaalika sababka keeni doono inuu nabiga maka ku duulo fatxi maka u qabsado sababtaas weeyaan waan arki doonno insha allahu tacaala maxaa yeele markii labadii qabiil isku noqdeen ba quraysh si sir ah waxay ugu kaalmayso banubakar markaasuu nabigu ogaada ballankii inay ka baxeen sidaa darteed buu marka qaflo ku qabsaday oo kaga adkaado maka uu ku qabtay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka qolo walbaaba qoladii ay la taxaaluufto oo cahdigeeda ay gashaahi waa jus ayada ka mid ah baa loo ictibaarinayaa saasoo kale weeyaan qodobka afraad waxa weeye man iltaja'a min qurayshin ila almuslimiina qofka soo magan galo yacni ama u yimaado muslimiinta oo quraysh ka mid ah man iltaja'a qofkii magan galo oo min qurayshin quraysh ka mid ah ila almuslimiina muslimiintii soo magan galo bimacnaa soo aado wey qofkii u yimaada isagoo muslima mushrikiintii quraysh ahaa haddii dad ay ka soo islaamaan oo muslimiinta ay u tagaan yaruduhu lmuslimuuna ilaa qurayshin muslimiinta way soo celinayaan quraysh bay u soo celinayaan xataa isagoo muslima hadduu soo islaamo oo ka soo hijroodo waxa weeye in nebiga uu soo celiyo oo mushrikiinta lagu soo celiyo arrintaasna waa qodobka afraad wey waxay raaciyeen isla qodobkaasi waman intajaa min almuslimiina qofka magan galo oo muslimiinta ka mid ihi ilaa qurayshin quraysh qofkii soo aado yani man ataa ilaa qurayshin min almuslimiina weyaan qof muslimiinta ka mid quraysh soo aado waxaa weye laa taruddu qurayshan quraysh ma celinayso ila lmuslimiina muslimiintu ma celinayso qodobkaasna nebigu waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam waa qodobka ay muslimiinta saxaabada u cuntami waayeen wey aad ay uga wada caroodeen oo shiikhuna noo keeni doono yacni in la yidhaahdo muslimiinta qofkii yani eh, ka soo laabto oo quraysh soo aado lama celinayo quraysh ninkii ka soo islaamo oo muslimiinta u tagana gaalada dilka loogu soo celiyo waxaan u malaynaa maanta dadka ma yeeleen waa yani shidda dagaal baa laga xigi lahaa weeyaan lagama yeeleen laakiin nebigu waa aqbalay salawaatu wasalaamu calayh maxaa yeelay nebiga meel fog buu wax ka fiirinaya meel fog buu wax ka eegaya waanan arki doonnaa shiikha cillada noo sheegi doonoon arki doonna biidn tacaala qodobadaas bay marka afartaa qodob ayay ku heshiiyeen baa marka haray in la kala qorto uma dacaa aliyan nabiga wuxuu u yeeray caliyan cali bn abi aalib uu u yeeray radi allahu inuu qodobadii u qoro oo labadooda u kala qoro wa amla calayhi nebigana wuu yeeriyey calayhi ee calaa ali bni abi aalibin ali bni abi aalibba wuxuu ugu yeeriyey an yaktuba inuu qoro nebigaa yeerinayo cahdiga iyo ballanka isagaa sheegaya suhaylna wuu dhegaysanayaa markaasuu wuxuu u yeedhiyey inuu qoro bismi illaahi araxmaan araxiim hadalka inuu ku bilaabo risaaladiisa iyo cahdiga la qorayo bismi illahi raxiim in lagu bilaabo suhayl ibni camrin waa nin mushriga mushrikiintana lafdiga raxmaan la yidhaahda ma ogolaan jirin يعني قالوا وما الرحمن بيديجرين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن لفظ الرحمن ليراد ما إنه قلان جرين صوتا حريص وطن إلهي بأسكله أيضا ما إلهي إلا سيبه وضع أقلين markaasa faqaala suhayl suhayl ibn amri baa wuxuu ku yiri ma nadri mar raxmaan raxmaanka a sheegaysid anagu ma naqaana buu yidhi laakiin uktub uktub waxaad qortaa buu yidhi bismika allaahumma meesha bismi illahi raxmaan raxiim qor nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka yeelay waa ka aqbalay in bismi illahi raxmaan aan la qorine bismika allaahumma la qoro faamarahu nabiga cali buu amray faamarahu cali waxaa faray rasuulullahi sal allahu calayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu faray an yaktuba dalika arrinkaas inuu qoro oo bismika allaahummadaa inuu qorobuu nabiga cali amray weeyaan uma amlaa mar labaad buu haddana nebiga yeeriyey waxaad qortaabuu ku yidhi cali oo u yeeriyey haada maa saalaxa calayhi muxamadun rasuuluullah waxaad qorta caliow haadaa waxaan aan qorayaahi maa shay weeye saalaxa calayhi ou kula heshiiyey shaygaba muxamadun rasuuluullaahi maxamedkii rasuulka alla ahaa suhayl ibni camrin oo kula heshiiyey qor sidaasaa markuu intaa cali loo yeeriyey faqaala suhaylu suhayl ibni camri baa marka hadalkii qabsaday low naclamu annaka rasuuluullaahi ma sadadnaaka can ilbeyti walaa qaatalnaaka low naclamu haddaanu ognahay annaka adiga muxamadow rasuuluullaahi alla rasuulkii inaad tahay haddaan ogaan lahayn oon kirsan ma sadadnaaka can ilbeyti baydka ilaahay kuuma diidneenno kaama hor istaagnen walaa qaatalnaaka kulamana dirireen marka rasuul ilaahay kuuma ictiraafsanin wey inaan rasuultaa kuuma ictiraafsanine walaakiin uktub waxaad qortaa maxamed bna cabdillaahi qor muxamed oo ina cabdulaahi wiilkiisiiy qor ila rasuulkaan anaga kuuma naqaana buu yidhi marka intaa qor nabiga waa ka yeela calayhi salaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu ku yidhi nebigaa wuxuu odhanaya innii rasuulu ullah wain kadabtumuunii innii aniga rasuulullaahi alla rasuulkuu soo dirsadoo adeegiisii baan ahay wain kadabtumuunii aabad ibeenisaan haddaad doontaan idinkii ibeeniya haddaad rabtaan laakiin aniga rasuul ilaahi baan ahay laakiin waa lagaa daynaya laguu qori maayo wa amara caliyan nebiga cali buu wuxuu amray an yamxuwa daalika ilaa cali mar horeuba qoray haada maa saalaxa calayhi muxamadun rasuulullah markuu qoray ayaa nebigu wuxuu yidhi tirtir buu yidhi wuxuu u faray an yamkuwa dalika arrinkaa inuu tirtiro rasuulullaahina inuu tiro wayaktuba uu qoro muxameda bni cabdillaahi muxamedkii ina cabdulaahi ahaa inuu qoro ayuu amray famtanaca caliyun can ilmaxwi famtanaca wuu diiday caliyun cali wuu diiday can ilmaxwi tiritaanka rasuulullaahi in la tiraa waa diiday maxaa aniga hadduusan mushrigaan kuu aqoonin rasuul ilahay inaadan ahayn anaa rasuul ilaahay kuu aqaana marka ma tiraayo buu yidhi anaa garanaya nabiga markaas wuxuu yidhi yani maaragta meesha ay ku qoran tahay maxamedun rasuulullahda itus rasuulka itus nabigaa la tusay famaxaahu sal nabiga ayaa tiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi biyadihi shariifati gacantiisii sharafta lahayd oo qiimaha lahayd ayuu ku tiray nabiga calayhi salaatu wasalaam cali markuu diiday nabiga ayaa tirtiray salawaatu wasalaamu calayh marka wakutibat waa la qoray nuskataani laba yani qoraal ayaa laba nuskaa laga sameeyey yani laba koobi baa laga dhigay weyaan nuskatun liqurayshin qoraal waxaa iska leh yani nusqo waxaa iska leh quraysh baa iska leh qoraalkaa loo qoray wa nuskhatun lilmuslimiina muslimiintana koobigooday leeyihiin wey labadaa warqadood baa la qoray labadoodiina waa la saxiixay markaasaa qolana yani mushrikiintiina tooday qaadanayaan muslimiinta sanatooda bay leeyihiin wy laakiin markii sulxigii heshiiskii dhammaaday yaa labadii qabiil oo banu bakar iyo khusaaca ay labadaas kooxood ay ku kala biireen wey banu bakarna quraysh bay cahdigeedii gashay khusaacana nabilaahi muxamed iyo maaragtay waxay la heshiisay dadkii muslimiinta bay cahdigoodii ballantoodii galeen weyaan markii halkaas warqadii la qoray laakiin aan la saxiixin oo qoraalkii weli ou hawsha socdo weli saxiixa uusan dhammaanin waa meel ilaahay wax ka watee suhayl ibni camrigaan hadda heshiiska gelayo wiil ou dhalay oo abujandal la yidhaahdo oo maka ku xirxirnaayo mar hore soo islaamay ayaa markuu maqlay muslimiintiiba xudaybiye joogto uu soo goostay uu soo baxsado maka ka soo baxsaday asagoo silsiladihii ku xirxirnaa jiiday la soo baxsaday meeshii markuu yimid odagii aabbihiisaana heshiiska gelayo wuxuu markiiba ku bilaaboo yidhi ballantii ugu horrayson isla galna waa kanuu yidhi maxamedow hadalkii ugu horreeyey haddaad fulin karto waa kanaa buu yidhi ninkaan hadda idinka yimid annagoo naga yimid idinkoo idiin yimid waa inaa haddaad ballantii inay socoto aa rabtaa wiilkan inaa celisid weeyaan nebiga ii dhaafuu yidhi weli ballantii ma aanan qoraalkii ma aanan dhammaynin ma la saxiixin markaasuu yidhi wax heshiisan kula gelayaba lama arko markaasuu yidhi waayahay anaa kaa codsanaya iidaa markaasuu yidhi kuu dayn maayo markaasuu sidii ku celiyey hortooda inta ku dhurbaxyeeyey ayuu dib u celiyey muslimiinta ayagoo awalba qodobkaa ka cadhaysnaa bay wiilka celintiisa haddana caro kale ka sii qaadeen oo aad uga sii xanaaqeen weya qadiyatu abijandal abujandal ninka la yidhaahdo buu halkan musanifka noogu sheegi wa baynama alkitaabu yuktabu جاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو ممثل قريش ممثل قريش في هذا الصلح وبينما الكتاب قرالكي مرك أو أها يكتب مثل قريو با جاء وحا يمد أبو جندل ويلك أبو جندل ليرهدا يمد وهو أبو جندل كنا ابن سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو ويلكي سيوي وضغان هشيسك قليو ويلكي سيوي oo ahaa mumailu qurayshin quraysh ninkii manduubka u ahaa oo wakiilka uga ahaayee maalayey fii hada sulxi heshiiskaa ninka u maalayay heshiiska u gelayay ahaa wa huwa abu jandal isaga oo yaxjilu fii quyuudihi yaxjilu isaga oo yani ku boodboodayo fii xargiga oo ku xirxirnaa iyo silsiladihii dhexdooda ku boodboodayo oo silsiladihii ay ka lushaan ayuu yimid yani waxaa yimid abujandal weeyaan marka yaxjilu markaad tidhaahdo yani waxaa loo jeedaa ay yafibu fii mashyihi muqayadan qofka markuu silsilada ku xihan yahay si fiican uma socon karo sida ratiga la dabro oo kale sida uu aayar aayar hadba lug mar u qaado oo kale sidii oo kale asagoo u socdo oo silsiladihii ay ka lushaan ayuu wiilkii yimid weeyaan markuu arkay fa alaba suhaylun suhayl ibna camrin wuxuu nabiga ka dalbay raddahu wiilkaa celintiisa hadda noo celi buu yidhi noo celi buu yidhi markaasuu faqaala nabiyu sal allahu calayh ali wasalam marka wuxuu ku yidhi innaa lam nabdul kitaaba bacdu weli ma aanan dhammaynin oo ma aanan saxiixin qoraalkii ma aanan saxiixine see u leedahay riwaayada ibn hishaam oo kale markuu qoray wuxuu leeyahay yaa muxamadu lajat alqadiyatu baynii wa baynak qabla an yatiika hada yani wuxuu leeyahay muxamadow lajat alqadiya yani tamat alqadiya qadiyadii arrintii aan ku heshiinayna wuu dhammaystirmay oo aniga adiga dhexdeenna ahaa qabla an yatiika haada wiilkaan intuusan kuu imaanin ka hor baan go'aankii dhammaystirannay marka fuli buu yidhi markaasuu yidhi wada kitaabkii weli ma aanan saxiixin faqaala markaasuu wuxuu yidhi suhayl ibni camrin idan laa uqaadiika calaa shayin abada idan marka hadday sidaa tahay laa uqaadiika kugula heshiin maayo calaa shayin abadan wax dambao kugula heshiinaya ma jirto haddaad tan fulin weydo heshiis noo jiraba maba lehba waa ka laabanaya weya markaasuu faqaala sal allahu calayh waali wasalam nabigaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faajizhu lii hadday saa tahay wiilkan aniga iidaa oo ii ogolow qaala marka wuxuu yidhi suhayl la maa laa ujiizu laka buu yidhi kuuma banaynaayo kumana siinayo maya buu yidhi laa buu yidhi ku siin maayo markaasu wadaraba suhaylun suhayl oo odagii ah ayaa wuxuu garaacay abajandalin abujandal ninka la yidhaahdo oo wiilkiisii yaha ayuu garaacay oo celiyey oo hantaa turreeye hore u wada wey muslimiinta dhexdooda ku garaacaya markaasaa wasaaxa abujandalin abujandaloo silsiladihii ku xihan ayaa qayliyo dhawaaqay muslimiintii buu la hadlaya yaa macshar almuslimiin muslimiinta kulankeediyo uraddu ila lmushrikiina yaftinuunanii fii diinii uraddu ma lii celinaraddu miyaa lii celinaya ila lmushrikiina kuwii mushrikiinta ahaa ee gaaladii miyaa liii celinaya yaftinuunanii inay iga fitneeyaan fii diini diinkayga inay iga fitneeyaan darteed miyaad ii celinaysa maanta maadaama aan idiin imid hadalkaasu maarata oo aad dadka muslimiintan u sii gubay ayuu hadalkaasi ku yidhi wey faqaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiga marka wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam واعتصم فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا اصبر صبر buu yidhi abu jandalow waxtasib ajar xisaabso ilaahay ajar weydiiso maxaa yeele faina allaha alle jaacilun laka adiga wuxuu kuu yeeli waliman dadna wuxuu u yeelayaa macaka min almustadcafiina dadka maaragtay la addoonsado oo la daciifsada ihi iyo wuxuu u yeeli doonaa farajan yacni faraj buu u furi doonaa iyo makhrajan meel ay ka baxaan ilaahay baa faraj idiin furi doonee iska sabiro ajar weydiisa buu yidhi maxaa yeele ballanaan galnay mana ka laaban karna wey ballan baan galnay marka laaba buu yidhi arrintii sidaasaa marka abujandal lagu celiyey waaqraa abaa jandalin wiilka abaa jandal la yidhaahdo liyaqtula inuu dilo abaahu aabbihii inuu dilo suhaylan suhayla inuu dilo falam yafcal laakiin ma uunan samaynin yacni waxay leeyihiin shiikhu uu soo koobay cumar markuu arkay odagii suhaylahoo wiilkii dharbaaxayo sii wado iyuu seeftiisii cumar garabkay u saaran tahay amarkii nabigana inuu jebiye ma rabo intuu buu wuxuu u tegay abujandal markaasuu garabka u raariciyo seefta u dhoweeyey markaasuu wuxuu leeyahay isbir ya abajandal abu jandalow sabir fa inamaa hum lmushrikuun kuwan waa dad mushrikiina ah wey wainamaa damu axadihim midkood dhiiggiisa waa damu kalbin ey dhiiggiisoo kale weeye iska sabir markaasuu garabka u raariciya seebta u dhoweeyaabu markaasu wuxuu leeyahy cumara odhanay wuxuu yidhi rajawtu an ya'huda sayfa waxaan rajo ka qaba wiilka inuu seefta inta qaato fayadriba bihi abaahu oo marka aabbihii uu madaxa ninkii abujandal ahaa aabbihiibuu ku bakiilay inuu dilabuu diiday buu yidhi laakiin aabbihiisbuu u bakiilay buu yidhi yacnii inuu dilama uusan doonaynin weeyaan calaa kulli xaalin ninka abujandala ah sidaasa lagu celiyey muslimiintiina carag kale bay kasii qaadeen ayagoo heshiiskii markii horeba raadi ka ahayn celintii la celinaayo oo kacbadii laga celiyey ay maaragtay aysan raadi ka ahayn oo la yidhi sanadka dambe imaada la yidhi haddana annaga qofkii idinka idinka soo laabtay idin celin mayno ka naga yimaadana noo soo celiyo weliba ficil ahaan loo fuliyey arrimahaas aad ba uga xumaadeen wy marka dadkii muslimiinta aad u caraysan yihiin ayaa marka suhayl la laabtay heshiiskii la laabtay nebiga marka de waa loo diido waa la sharay xasri baa dhacay meesha haddii lagugu xiro oo adoo cumro soo niyeystay aad soo baxdo ama xaj soo niyeystay laakiin lagu sharo laguu diido kacbadii inaad gaarto meesha aad ku xalaal noqonaysay hadigaa wada waa inaad meeshaas inta ku gowracato meesha lagugu xabisay inaad hadigiina ku gowracdo madaxana ku xiirato ood ku xalaal noqoto weyaan haddaanad laakiin goormo wey waa markaad aadan shardi soo gelin laakiin shardi haddaad marka hore soo gasho tidhaahdo allahayo meeshii la igu xabisan ku xalaal noqonaya haddaad shardiga hore u soo raaciso hadiga lagaama rabo meeshaas lafteedaad ku xalaal noqonayso wax hadiyo lagaa doonaya ma jiro marka muslimiinta ma aynan shardinin cumradiibaa marka halka looga xalaal noqon xallu lmuslimiina muslimiinta xalaal noqoshadoodii min alcumrati cumradii ay ka xalaal noqdaan iyo wa xusnuhum murugtoodii iyo caradoodii ay qabeenoo ay ka xumaadeen ay ka murugoodeen calaa qadiyati sulxi heshiiskan yacni maaragtay arintiisa ay ka xumaadeen oy ka murugoodeen buu musanifka meeshaan yani u caqiiday cunwaankan weeyaan walamaa faraqa rasuulu ullahi sal alla alay wasalam nebiga markii uu faaruqay oo ka baxay dhammaystiray min qadiyati alkitaabi heshiiska qoritaankiisii markii uu faaruqay dhammaystirtay iyuu qaala lilmuslimiina muslimiintiibuu marka nebiga la hadlay maadaama la laabanayo meeshaana lagu xalaal noqonayo yuu yidhi quumuu fanxaruu uma axliquu quumuu istaaga muslimiintiiyey fanxaruu hadyigiinna aad wadateen xoolihii gowraca uma xliquu madaxiinnana xiirta oo xalaal noqda hadalkaa markuu u dhawaaqay saxaabadii oo maqlayso famaa qaama axadun qof istaage lama arko saxaabadii oo dhan hadalkii nebiga waxu istaagay ma jirin xataa qaalaha aa maraatin ilaa saddex jeer oo mar walbaba yidhaahdo quumuu fanxaruu uma xliquu markaasaa wax istaagaayi jirin awalna maxay ahayd markuu hal arin yani shayga sulxiga inay horay ka fuliyaan bay ahaan jirtay laakiin sulxigaanay ka xun yihiin heshiiskaanay ka xun yihiin xataa qaalaha ilaa uu yidhahda nebiga ku celceliyo alaa maraatin saddex jeer uu ku celceliyo famaa qaama axadun cid istaagta lama arko saddex jeer buu dhawaaqay markaasuu nebiga isagoo fasacsan oo saxaabadii ka argagaxsan yuu fadakhala calaa ummi salama xaaskiisii oo markaa la socoto ummu salama ahayd khayma diyaarta ay deganaayeen buu u tegey xaaskiisii u tegey wadakara lahaa nebiga wuxuu u sheegay umu salama daalika arrinka in saxaabadiisii maanta wax la yaabla uu ku arkay saddex jeer intuu yani la hadlay oo yidhi war istaaga oo xoolihiinnina qala madaxiinnina xiirto hadyigii gowraca waxu istaagana oo waayey ayuu arrintaasu uga sheegay marka waa talow ka rabaa umu salama marka talay siisay radi allahu canha nabigay u ishaartay tala siisay wey fa ashaarat umu salama waxay ishaartay an yaquuma nabiga inuu istaago huwa isaga inuu kaco isagoona cidna la hadlin an yaquuma inuu istaago huwa nebigu istaago oo markaasi fayanxara uu gowraco badanatan hashiisii hadiye ahayd uu qalo wayaxliqana ou xiirto ra'sahu madaxiisana ou xiirto u xiiri jiray intou u yeeray dheeraada ii xiir oo madaxa loo xiiro walaa yukallima axadan qof saxaabada ka midan ah inuusan la hadlin ficil ahaanna wxuu u sameeyo maxaa yeele waxay og tahay haddii nabigu ficila u sameeyo cid ka haraysa inaynan jirin oo ayaguna samayn doonaan fa facala marka taladii umu salama ayuu qaatay nebiga sidii buu yeelay yacni waqad naxara wuxuu gowracay nebigu jamalan ratibuu gowracay oo liabijahlin abujahl ou iska lahaa ayuu gowracay ratigaasoo kaana fii anfihi sankiisa uu ku xiran yahay burratun min fidatin yani garaangar ama xalaqad yar oo yani eh, maxaa la yidhaahdaa qalin ah ay ku xiran tahay burada waxaa la yidhaahdaa waa sanka ratiga marka in la layliyo la rabo sanka bir looga xiro ayaa burada la yidhaahdaa weyaan taasaa loo jeedaa marka in la layliyo marka la doonaya baa sidaa loogu xiraa marka rati ghaswatu badrin abujahal lagaga qabsaday oo nebiga uu markaa hadiy ahaan u watay iyo ku xumayn oo nimanka gaaladana ku caragelinayo ra'iiskoodii ratigoodii in la qalay iyo hadigii nebiga mar uu gowracday weeyaan waqad naxara nebigu wuxuu gowracay jamalan rati gowracay oo liabijahlin ninka abujahla uu u sugnaaday oo lahaayo ghaswatu badrin looga qaatay kaana ratigaasoo fii anfihi sankiisa oo ku sugnaa burratun birtaas oo garangarta ihi oo min fidatin qalin ah oo sankeeda ku xirnaa ayuu gowracay weeyaan muxuu u gowracay liyaqiida biha almushrikiina liyaqiida inuu carag geliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam bihi bidabxi hada aljamali ratigaa gowricidiisa almushrikiina gaalada inuu ku carageliyo ayuu maaragtay nebigu sidaa u yeelay wey falamaa ra'a annaasu saxaabadii markii ay arkeen oo dadkii markay arkeen nebigiioo xoolihiina gowracay madaxiisiina xiirtay bay qaamuu istaageen fanaxaruu markaas xoolahoodii hadigii gowraceen waxalaquu markaas madaxa xiirteen markay madaxa isku xiirayeen wakaada bacduhum qaarkood wuxuu sigay yaqtulu bacdan qaarka kale inuu dilo haman murug darteed cara darteed caraysan yihiin yani markay isku xiirayaan yani waxa weeyaan ninkan waa caraysan yahay cara hayso ka caraysan saxaabiga saxaabi kaleo madaxa u xiiraya war kama hayo sakiintii dhiig buu ka keenay kii laga dhiigga laga keenayna ma dareemaayo kii dhiigga keenayana ma ogo ninkaasi maxaa la sakiinta oo madaxa uga jaray garanayo ma oga weyaan marka inuuba qaarkood qaarka kala dilo ayayba sigeen carada dartii ay caraysan yihiin weyaan wakaada bacduhum yaqtulu bacdan haman liajli hamin cara darteed iyo murug ay arintaa ka murugaysan yihiin inuu qaarkood qaarka kale madaxa yanso u xiirayo dhaawac weynu u geysto ayayba sigeen weyaan waqad naxaruu saxaabadii waxay gowraceen alibila geelii ayay can sabcatin halkii rati can sabcatin bay ka qaleen weeyaan toddoba ayaa laga qaday walbaqaratana yani siciina can sabcatin baa laga qala yani hadyiga waxa weeye toddobadii qofood neef geela way wadaagi karaan oo hadyigii waa ka gudaya neef lo-ana wuu ka gudi karaa weeyaan ama ari markuu yahay qof walbaba halkaa keligiis qof walbaba hadyigii neefkiisa gooniga inuu qalabaa rabaa wey laakiin toddoba qofood hadday hal neef isku darsato oo geela ama lo ahi waa ka gudayaa wey saasuu u jeedaa marka toddobadii ninoo saxaabada ka mid ahba hal neefoo geela ama hal neefoo lo'ah ayay iska qalayeen weyaan markii arrintii ay xoolihii qaleen oo madaxii xiirteen nebigeenna wuu u duceeyey dadkii madaxa xiirtay ayuu saddex jeer u duceeye u yidhi yarxamu allaahu almuxalliqiin ilaahay dadka madaxa xiirtay ha u naxariisto qaarna way gaagaabiyeen qaarna way xiirteen yarxamu llaahu almuxalliqiin markaasay dhaheen walmuqasiriina yaa rasuul allah ila ducada nebiga nin walba wuu rabaaye ku dar dadkii madaxa gaagaabiyeena rasuulkii allow markaasuu yarxamu allaahu almuxalliqiin oo mar labaad ku celiyey kuwa madaxa xiirta ilaahay ou naxariisto markaasuu yidhahda walmuqasiriina yaa rasuul allah kuwa gaagaabiyena ku dar mar saddexaadu haddana yarxam ullahu almuxalliqiina buu yidhi markaasay walmuqasiriina ka daba dheheen mar afraadkiiba walmuqasiriina nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwa madaxa gaagaabiyena ilaahay uu naxariisto markaas waxay dhaheen maxaad yacni saddexda jeer dadka xiirtay aad u siisay oo dadka gaagaabiyeyna aad uga badisay naxariista markaasuu wuxuu ku yidhi innahum lam yashukuu arrintan sulxiga dadka madaxa xiirtay shaki ma aynan gelin sidaa darteed baan raxmadda ayaga ugu badiyey buu leeyahay wakaana xusnu lmuslimiina lisababayn itnayn sababta muslimiinta ay la murugoodeen ayuu musanifka noo sheegay inay laba sababood wakaana wuxuu ahaa xusnu lmuslimiina muslimiinta murugtooda ay murugoodeen lisababayni laba sababood oo inayni laba yar ayay darteed ayay u murugoodeen alawalu midka hore waxa weeye rujuucuhum bikayri cumratin kow inay laabtaan cumro la'aan waa midda koobaad wey waaani midka labaaday la murugoodeenna waxa weeye cadamu lmusaawaati kooxood labada dhinac oo muslimiinta iyo mushrikiinta xaggii fii bunuudi sulxi sulxiga qodobadiisii inaynan ku sinnayn cadamu lmusaawaati sinaan la'aan bayna tarafayni labada fariiq oo mushrikiintii iyo muslimiintii ah inaynan ku sinnayn fii bunuudi sulxi sulxiga qodobadiisa inaysan heshiiska qodobadiisa aynan ku sinnayn arrintaas labadaas sababood ayay maaragtay labadaa sababood baa keentay inay ka murugoodaan weeye falmuslimuuna yani sida aynan u sinayn buu rabaa inuu sii sharxo falmuslimuuna muslimiintii yaruduuna way celinayaan man jaa'a ilayhi qofka ayaga u yimaado mushrikiintii bay u celinayaan wa qurayshun mushrikiintii qurayshna laa yaruduuna ma celinaya qofkii ayaga u yimaado marka ma simna labadaasi bunuudaas qodobada oo maarata dadkii uu xasiliyey wey fatam'anahum nebiga wuxuu ku dejiyey dadkii saxaabadii fatam'anahum wuu dejiyey rasuulullaahi sal allahu calayh ali rasuulka alleh can ilwali bandiga hore oo qodobka hore ay ka murugoodeen wuxuu ku qaboojiyey oo saxaabadiisa uu ku dejiyey biannahum saxaabadii sawfa yactamiruuna inay cumraysan doonaan filcaami alqaadimi sanadka soo socda inay cumraysan doonaan horta taa qabsada cumradii faru'yatu saadiqa ru'yadii aniga aan arkay run bay ahayd maxaa yeelay yani sanadka dambe aniga idinma oranin sanadkaanad cumraysanaysaa laakiin inaan cumraysanaynaan idin aan ru'yo ku arkay sanadka dambaad cumraysan doontaan taa way ku qaboobeen wy faru'ya saadiqa ru'yadiina mid dhab ah weeyaan wa fii hada aljuzi marka in sanadkan ay laabtaan oo aynan cumraysanin juskaas ah heshiiska arintaas oo minasulxi qaybta wa fi hada aljuzi qaybtaa oo min asulxi heshiiska ka midihi waxaa dhexdiisa ku sugan muraacaatun limashaaciri alfariiqayn ilaalin la ilaalinayo dareenka labada dhinac labada kooxood dareenkoodoo la ilaalinayabaa ku sugan oo waa maxay haddii mushrikiinta ay soo istaageen naloo soo geli maayo mana imaanaysaan sanadkaanna ma cumraysanaysaan waxaa imaanaya haddii la diidi lahaa horta dagaal baa imaan lahaa dagaalkii waa laga badbaado waa midda koobaad wey quraysh in laga laabto oo sanadkan aanan la imaanin waa maslaxo oo waxay soo jeediyeen oo laga aqbalay mashaacirtoodii iyo dareenkoodii waa la ilaaliyey muslimiintana inay sanadka dambe soo cumraystaan oo mushrikiintuna ay ogolaato ayaduna waa mashaacirtooda la ilaaliye weyaan dareenka muslimiinta waa la ilaaliye marka arintaas waa midda uu nebigu ku dejiyey saxaabada qaybteeda koobaad weyaan midda labaad watam'anahum wuu dejiye nebiga oo wuu qaboojiyey can qodobka labaad ay ka murugoodeen oo ah qofkii muslimiinta u yimaadana ha la celiyo gaalada wixii aadanayaan iyayna soo celinin arintaas wuxuu ku dejiyey ana man dahaba mina qofka annaga naga tagaahi oo ilayhi mushrikiinta aadaa faqad abcadahu allah ilaahay ha fogeeye kaasum uma baahninba yacni qof muslimiintu qofkii ka ridoobo oo murtab noqday oo ka tegey gaalada u galay wax khayrow leeyaha lama arko ilaahay ha fogeeye kaas qof murtada yaa rabo nina uma baahno wey muslimiintu uma baahno waa ka kaaftooyihiin waman noo yimaado minhu oo marka xaggeenna soo aado fasayajcalu allaahu allaah wuxuu u yeeli lahu axadkaasi farajan wa mahrajan meel buu ilaahay u furaa faraj baa ilaahay siinay ilaahay baa u furay mahraj kaleeto uu heli doonaa marka arrintaa isku dhibinina yaan isku dhibin saxaabadii wuu u qalbi qaboojiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka ayaga ka ridoobo wax faa'iido muslimiintu u tari lahaa lama arko waa shar dhaaftay wey tan labaad kan kale ilaahay baa faraj u furaayo waana arki doonaa faraj baa ilaahay u furaya weeyaan wkaana qowluhu sal llahu alayh wali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa haada oo kan ihi wuxuu ahaa mabniyan mid ku dhisan calaa nadarihi lbaciidi fiiradiisa dheer oo aad u fog mid ku dhisan buu ahaa yacni nebigu wuxuu dareemayey heshiiska markii la galay waxaa loo galay waa ree madiina oo nebiga uu maalayay iyo muslimiintii iyo ree maka oo quraysh ay maalayaan sidaasaa heshiiska loo galay hadda dad kaleoo muslimiina baa jiro oo meel kale jiro muslimiinta maalan xabasho ku maqnayd oo kaleeto halkaasay jiraan qofka muslimka yacni mustadcafka ahee maka lagu haysto hadduu madiine aado waa in la soo celiyo soo maaha laakiin wuxuu haystaa yani meel aan shardi ku xirnayno hadduu xabashada iska aado oo dhulka xabashada uu tago cid soo celinaysaa male maxaa yeele bunuudi kuma jiraan weya bunuudii iyo heshiiskii la galay kamid ma aha marka nebiga meel fog buu wax ka fiirinayay salawatullahi wasalaamu calayh faina wuxuu leeyahy shiikhu faina jamaacatan koox oo min almuslimiina muslimiintii ka mida ah, lammaa tazal weli kama ayan zuulin lammaa tazul fi lxabasha xabasho inay joogaan oo dhulkii ay u hijroodeen weli kama ayan zuuluuna xaggaasay jiraan walam yakun mana ahayn yantabiqu calayhim kuwa uu ku daboolmayo uu ku fulayo haada alcahda ballantan iyo heshiiskaan la galay dadka xabasha jooga kuma fulayo wey kolka fa kaana wuxuu ahaa shanigu yumkinu miduu suurogel yahay allujuu'u ilayhim muslimiintaas reer xabasho joogo aaditaankoodii lilmaxbuusiina dadka maxbuusiinta oo maka ku xabisan fii makkata maka ku xabisan inay halkaa aadaan waa fursad u furan weeyaan halkaas hadday aadaan lama dhihi karo hana loo soo celiyo sababtu waxaa weeye daartii dadka muslimiinta ay deganaayeenoo madiino oo heshiiska lagu galay ma ayan soo aadin sidaa darteed lama soo celin karo muslimiintii marka mustadcafiinta intay baxsadaanoo maka ka tagaan ayay aadi karaan meesha la yidhaahdo eh, xabasha ayay aadi karaan wey cid soo celinaysana male weeyaan marka laakiin wuxuu yidhi shiikhu laakinnase daahir alcahdi ballanta yani daahirkeeda waxa ka muuqdo ballanka iyo heshiiska cahdiga la gala sulxigii daahirkiisa markii la fiiriyaa kaana fii saalixi qurayshin quraysh ayuu u danaynaya dantiisa saalixeedu uu ahaa waa quraysh baa danteedii loo sameeyey daahirka sidaas weeya marka falam yazal ma uunan zuulin lahu sulxigaas heshiiskaas oo nebiga oo mushrikiin la galay inuu aarun raad inuu leeyahay raad iyo saamayn oo shadiidun daran inuu leeyahay fii acmaaqi mashaacir lmuslimiina muslimiinta dareenkooda yani guntiisa hoose inuu raad ku leeyahay kama uunan suulin buu leeyahay yacnii heshiiskan inuu liidnimo yahay oo nebiga liidnimo uu soo qaatay inay arrintaas ay dareemayaan muslimiinta ma ayan ka suulin wey see buu nabigeen qaatay yacni maaragtay shaygan liidnimada ah oo mushrikiinta uga aqbalay inay weli leeyihiin ma ayan ka suulin dadkii muslimiintaa buu leeyahay xataa jaaa ilaa uu yimaado cumar bnu lkhaaabi cumar bnu lkhataab uu yimaado oo nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam waqaala uu yidhaahdo yaa rasuul allah rasuulkii allow alasnaa calaa xaqin annaga haddaan muslimiin nahay miyaanan xaq dushiisa ku sugnayn wahum kuwa mushrikiintana calaa baailin baail miyaynan ku sugnayn kuwa baail haysto oo ahlu baaila miyaynan ahayn annaguna ahlu xaq aanan ahayn qaala balaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam haa buu yidhi annaguna ahlu xaq baan nahay ayaguna waa kuweena la dilaahi miyaynan ahayn fi ljannati jannada kuwa gelaya oo gaalada kuway dilaan shuhada ahoo jannada gelayo wa qatlaahum kuwan ayagu ka dilnana kuwooda la dilo mushrikiinta aanu ka dilnana fi naari naar ay ku sugan yihiin miyaynan naar gelayn kii shirki ku dhinto annaga haddiina laka dilana miyaana shahiid ahaynoo qofka jannada uusan helaynin qaala bala marka macnaheedu waxa weeye haddayba mar annaga kii naga dhintaahi oo gaaladu ay dilaan jannada uu gelayo ayaga kaan ka dilnana ou naar gelayo maan la dagaalna maxay heshiiska uga aqbalaysaa wey maa nimanka iska dhicinno saas yani hadalkaasuu wataa wey qaala bala buu yidhi haa buu yidhi qaala markaasuu cumar wuxuu yidhi arrinku hadduu sidaa yahay fa fiima nucti daniyata fii diinina fa fiima maxaybaan nucti aanu siinaynaa addaniyata liidashada fii diinina diinkeenna maxaan u siinaynaa oo mushrikiintii maaragtay waxa dantooda loo siinay annagana wax hooseeyo liidnimada aan ugu qaadanaynaa buu leeyahy maxaan u aqbalaynaa liidnimada wey oo wanarjicu aan u laabanaynaa yani min cumratina wa min jihaadkeennana maxaan uga noqonayna maan la dagaalanno nimanka maan la dirirno saasuu leeyahy maxaan u laabanaynaa walammaa yaxkum illaahu iyadoosan rabbi kala saarin baynana annaga dhexdeenna iyo wa baynahum ayaga annaga iyo ayaga rabbi isagoona kala saarin maxaan uga noqonayna maan dagaalanno haddaan dhimannana jannaan leenahay haddii aan ayaga naaray gelayaan maxaan maarata u samayn la'nahay sidaas wey nabigu waa u gaabiyey calayhi salaatu wasalaam cumar inuu aad u caraysan yahu arkaya faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yabna alkhaaab ina khataabow innii rasuulu ullah anigu rasuul allaan ahay walastu casiihi kuna caasin maayo ilaahay ku caasin maayo subxaana watacaala wa huwa allah oo macbuudkaygaana naasirii allah ii gargaaraya wey walan yudayicanii imana dayacayo abadan weligeed ilaahay dayici maayo waa ii gargaaraya marka tartiibsa wey cumarow rasuul allah nahay ilaahna kuma caasinin masaalixda muslimiinta iyo aragti dheeroo nebigu uu fiirinayo baa arrintaasaa u sameeye ilaahayna idayici maaye buu u rabbina anig kuma caasinin wey cumar waa isheen waaye markiiba nabigu wuu ka tegey markaasuu abubakar haddana caradiisu kula dhacay uma intalaqa wuu tegey cumaru cumar baa tegey mutaqayidan isagoo caraysan ilaa abibakrin abubakar buu u tegey faqaala lahu markaasuu abubakar wuxuu ku yidhi maa qaala lirasuuli illahi sal alay wasalam rasuulka wix uu ku yidhi oo kale ayuu ku yidhi weyan waajaabahu abubakrin abubakar baa u jawaabayo wuxuu ugu jawaabay bima ajaaba bihi rasuulu llahi sal alay wasalam mana uusan la joogin wakhtiguu nabiga jawaabayy abubakar wuxuu ku jawaabay jawaabay cumar wixii nabiga ugu jawaabay oo kalebuu ugu jawaabay oo dejin ah wey uma qaala licumar abubakar baa markaa wuxuu ku yidhi cumar faاstamsik bikarzihi xataa tamuuta wallaahi inahu la cala alxaqi cumar wuxuu ku yidhi fastamsik qabso cumarow bikarzihi nebiga yani aacadiisa iyo hadigiisa qabso oo ku dheg weeyaan xataa tamuuta ilaa aad ka dhimato wallaahi fawallaahi allaan ku dhaartaye innahu nabiyulaahi muxamed la cala alxaqi xaq buu dushiisa ku sugan yahaye warniyahu cumarow daacada nebiga iyo hadigiisa qabsa buu leeyaha ka bixin tartiibso buu leeyay maxaa yeelay markaad tidhaahdid yani hariza fulaanun harzan markaad tidhaahdo waxaa la yidhaahdaa ataaca sulطaana bacda cisyaani ninka suldaanka ahaa markuu inta ku caasiyo dabadeed u ateeco yaa la yidhaahdaa fulaanun yani hariza harzan baa la odhani weya marka hadigiisa qabso oo ha ku caasinin hadalladaanoo kale ha kala imaanine joog nabiga xaquu ku sugan yahay buu cumar ku yidhi uma anzl allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey inaa fataxnaa laka fatxan mubiina ilaa aayadaha suurat lfatxi ayuu soo dejiyey inaa anagu fataxnaa waan furnay laka adiga nabiylahi muxamedow fatxan furid oo mubiinan cad baanu kuu furnay suuradaasaa soo degtay markay suuradaas nabigu xudaybiye joogay ay soo degtay fa arsala rasuululahi sal la slam ilaa cumar cumar inuu arinta ka caraysnaabuu ogaa wuu u cidiro wuxuu yidhi cumar iigu yeera markii loo keenayna wuu akrisiiyey iyaaha suurat lfatxi ayuu nebigu cumar akhrisiiye ku dul akhriye wey cumar isagoo arinta la yaaban buu faqaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuul allah awa fatxun hu awa fatxun makanaa fatxi miya huwa midkaan miya fatxi hadda aan soo marnay ilaahayna kuma beenin kara laakiin ka su'aal ahaan u jeedinaya nabiga heshiiska uu soo qaatay baa fatxi laga dhigay in ilaahay uu nebigu u furay ayaa laga dhigay oo allah ka dhigay markaasuu ma sidaan aan aragnay baa fatxi ah qaala nacam nebigu wuxuu yidhi haa fatxi weeye cumar markuu nebiga nacam yidhi inuu fatxiya u sheegay fataabat nafsuhu naftiisa way ogolaatayoo way aqbashay cumar yacni tiib bay noqoto waa wanaagsanaata laabtay markii aayaadka dul aqhriyay uma nadima cumar hadalkii uu nabiga ku celcelinayay ayuu aad uga xumaaday uma nadima cumaru cumar waa uu ka shallaayey calaa maa farata minhu waxa ka baxsaday hadallada ka tegey oo nabiga hadalka aad adagu ku yidhi ayuu aad uga shallaayey maxaa kugu watay hadalkaas ayuu yidhi markaasuu liajlihi hadalkaas ay liajli maa farada minhu hadalka ka dhacay isaga iyo hadallada uu yidhi darteedba wuxuu u camalfalay acmaalan arrimo badan oo acmaal fara badan buu sameeyey lam yazal ma ownan zuulin cumar kama zuulin yatasadaqu inuu wax dhiibayo wax sadaqaysanayo wayasuumu ou soomayo wayusalli ou tukanayo wayactiqu ou xuraynayo xataa raja alkhayra ilaa khayr uu ka rajeeyo intaasoo dhan yani sadaqadii iyo soonkii iyo salaadii iyo cidqigii addoommada la xureeyo ayuu isku daray si ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiisa oo u helo iyo hadalkii uu nebiga ku adkeeyey yani camal khayrna ilaah ugu bedelo sulxigaasa waxaa ka mid ahaa shiikhu uu noo raacin doonaa gaalada inay u qaadato dumarka inay ku jiraan marka dumarka kuma jiraan heshiiska waa ragga oo keliya khuseeya maxaa yeele dumarku waa dad masaakiina waa dad iska tabar yar waa dad si sahlan loo fitnayn karo marka gabar muslimada hadday soo hijrooto ay soo islaamto lama celinayo waxa loo celinayo waa ragga waanan arki doonaa dad kale nin abu abubasiir la yidhahdaba noo keeni doona shiikha oo isna inta soo baxsaday ma nabiga madiine ugu tegey ay quraysh laba nin ka soo daba dirto dheer noo soo celi nabiguna uu celiyey salawatullahi wasalaamu calayh marka qadiyaadkaasuu shiikhu nooga warrami doonaan arki doona qadiyat nisaa'i almuhaajaraati haweenkii soo hijrooday arrintoodii ayuu meeshaan musanifka noogu sheegi wa bacdi ibraami sulxi heshiiskii markii la dhammaystiray dabadeed iyo walxalli min alcumrati cumradii markii laga xalaal noqday dabadeed baa jaa'at niswatun muminaatun jaaat waxaa yimid niswatun haween oo muminaatun oo ilaahay rumaysan baa yimaadeen oo markay ka soo tageen ayagoo muslimaad ah madiina yimaadeen markay madiine yimaadeen mushrikiintii ergay soo direen ay leeyihiin dumarkaas heshiiskiiba ku jira ha la soo celiyo nabigana waa ka diiday salawatullahi wasalaamu calayh faalaba waxay dooneen wliyaauhunna haweenkaas muslimaadka ahee mu'minaadkoo yimid owliyadoodii dadkii madaxda u ahaa ama waalidkood ama nimankoodii ama waxa lamidka ihi ayaa nabiga u yimid alkufaaru ee gaalada ahaa ayaa yimaade waxay ka dalbeen faalaba waxay dalbeen wliyaauhunna gabdhaha muslimaadka dadkii madaxda u ahaayee weligoodii ahaa alkufaaru ee gaalada ahaaba min rasuulilahi sal al wasalam rasuulka alleh waxay ka dalbeen an yarudahunna inuu u soo celiyo dumarkaa noo soo celi buy ay ku yidhaahdeen nebiga famtanaca can dalik nabiga wuu diiday yani waa ka reebtoomay inuu celiyo waa uu diiday salawatu sababtuna waa maxay bidaliili annahunna waxaa u daliila annahunna gabdhahaas muslimaadka ii lam yadkhulna inaysan gelaynin fi lcahdi ballanta inaysan ku jirin rag baan ka wada hadlaynaye dumarkuma jiraan weeye markaasuu ilaahay wuxuu soo dejiyey waanzala allaahu allah wuxuu soo dejiyey aayadahan aayaddan suuratlmumtaxinu ku jirto ayuu rabbi soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaayo idaa jaa'akum hadday idin yimaadaan almu'minaatu gabdho mu'minaad ah muhaajiraatin ayagoo kuwa soo hijroonaya hadday idin yimaadaan famtaxinuuhunna imtixaana allaahu allaah baa aclamu ogaasho badan biiimaanihinna iimaankooda ilaahbaa ogaasho badane idinka imtixaana marka imtixaana laga qaadi jira fain calimtumuuhunna haddii markaad imtixaantaan aad ogaataan ay idiin daahirto mu'minaatin inay gabdha mu'minaada yihiin falaa tarjicuuhunna dumarkaas ha celinina yaan la celinin ilalkufaari gaaladii ha u celinina wey maxaa yeeleednan ugu celinaynin laa hunna lahum laa haweenkii ma aha xillun kuwa xalaala lahum mushrikiinta xalaal uma aha hadday nimankoodii ahaayeen maanta laga bilaabo nin uma ahana xalaal uma aha wey walaa mushrikiintiina ma aha oo ragga ahaa yaxilluuna kuwa xalaashado oo xalaal ay u yihiin lahunna dumarkii ayaguna xalaal uma aha marka mar hadday sidaa tahay yaa dib loo celinin marka fain calimtumuuhunna mu'minaatin iimaanku waa shay baatiniya wey oo qofka ictiqaad fi lqalbi iimaanka lafduliimaan cinda ahli sunna waa ictiqaadun fi lqalbi qofka oo qalbiga wax ka ictiqaadiyo wa bilisaani carabka ou laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah ka sheegto iyo acamalun biarkaan xubnaha uu qofka ka camal fala baa la rabaa sidaasaa la yidhahdaa iimaanka intaasuu kulminaya wey waana kordhaa wuuna nusqaama cinda ahli sunna marka sidaa darteed annaga midkaan inay iimaanka qalbigooda mu'minaad yihiin nalooma dirin maxaa yeele qalbiga ilaah baa iskale annaga malihin laakiin daahirka hadday kuu qirtaan shahaadataynka adiga taasaa xukumkaada aad ku gowracan tahay qofka mar hadduu laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah ou qirto oo carabka uu ka sheegto oo muslim yahay waa muslim weeye naftiisa dhiiggiisa maalkiisa curdigiisa xaaraamay noqone laguma xadgudbi karo marka daahir ahaan haddaad u ogaataan inay mu'minaad yihiin gaalada loo celini wey sidaa darteed waa la imtixaani jirayo waxa gabadha markay timaado waxay dhowr arrimood baa la weydiin jiray billaahi maa kharajti buqda zaydin ilaahay baan kugu dhaariye nin aad u caraysan tahay caradii dartii inaadan u imaanin baan kugu dhaarinayaa baa laleeyay nin aad u caraysatay dartii inaad ka soo carartay oo aad u timid meeshaan bilaahi maa kharajtii iltimaasa dunya inaadan adduunyo ah, doon inaadan ahayn inaad u soo baxdo ilaahay ku dhaaro bilaahi maa kharajtii rakbata ardin can ardin dhul aad necab tahay ka soo tagto dhul kale aad jeceshaad timid inaadan u soo bixin bilaahi maa kharajtii ilaa xuban lilaahi wa rasuulihi inaadan wax kale u soo bixin allah iyo rasuulkiisa jacaylkooda mooye taa ku dhaara baa laleeyahy intaa markii lagu imtixaanay dhaarato gabadhaas mu'minad marka falaa tarjicuuhunna ila lkufaari markaasaa haddana nikaaxoodii la joojiyo layidhi laa humna lahum xalaal uma aha mushrikiintii dumarkani walaa hum yaxiluuna lahunna ayaguna uma ah nikaaxooda markaas go'ay wey mar hadday isqabeen gabadhaan ay soo hijrooto mushrik muslim ma qabi karo nikaaxna ma dhexmari karo weyan kaafir iyo gabar muslimada nikaax ma dhex mari karo weyan wa aatuuhum anfaquu wa aatuuhum siiya islaamnimada cadligeeday kutusaysaa wa aatuuhum raggii mushrikiinta ahaa siiya maa anfaquu wixii ay gabadhaan ku bixiyeen xoolo ah siiya yani waxa weeyaan gabadhaan markay halkaa ka timaado oo horay ninuu u qabay ninkana mushrik ahaa islaamintay islaamtada islaamtayba caqdigooda ku go'ay iyo nikaaxooda wuu ku dhammaaday ciddadeeda markay dhammaato ninkii raba gabadhan inuu guursado waa in uu siiyaa meherkii ninkaas gaalka ah ee maka jooga uu gabadhan ku bixiyey iyo wixii xoolo ah waa inuu asaga u celiyo weyaan marka xoolihiisii ku baxay u celiya baa laleey wa atuuhu maa anfaquu gabdhahan waxay ku nafaqeeyeen u celiyo siiya walaa junaaxa calaykum marka wax dembiya korkiina saaran ma jiro muslimiintiiyey an tankixuuhunna gabdhaha muslimaadka inaad guursataan markii aad xoolihii nimankii u celisaan inaad guursataan idaa aataytumuuhunna dumarkana markaad siisaan ujuurahunna ay muhuurahunna maharkoodii markaad siisaan ayada lafteeda meheray kugu leedaha sii ninkaa xoolihii aad ou bixiyana sii baa lagaa rabaa wey walaa tumsikuu idinka muslimiinta ah ragga muslimiintii baa lala hadli ee halkan joogo madiine joogo rag baa waxaa jira dumarkooda uga soo tegay oo mushrikaad ah maka uga soo tego kasoo hijrooday oo gaalo ay yihiin dumarkii ayagoona muslimiinoo madiine joogo kuwiibaa allah wuxuu leeyahay walaa tumsikuu ha ceshanina oo kuwa haysta ha noqonina bicisami haweenka kaafiraadka ah nikaax waxoodii ha haysanina w idinkana sii daaya w mar haddaa muslimtahay gabadha mushrikadaah mushrikad hadday taha kuguma xirna laakiin hadday gabadhu kitaabiye tahay haa waa lagu ogol yahay bishuruud shardigeedana waxaa w waa inay tahay muxsana inay tahay waa gabar muxsanaadoo dhowrsan ay tahay weyaan oo maaragtay gabar zaaniyad ahoo la yaqaano aysan ahayn gabadhaas markaas qofku waa guursan karaa shuruud badanna muslimiinta waa lagu xiraa weyaan culammada way ku xiraan aaafaxarama allah wuxuu reebay almuminaati gabdhihii muminaat ka ahaa ayuu calalkufaari gaaladii ka reebay wlkaafiraati gabdhihii kaafiraadka ahaana calalmuminiina buu ka xarimay muminiintii ragga ahaa ayaa laga xarimay nikaaxii mushrik iyo muslim rag iyo dumar wuxuu yahayba halkaasuu ku dhammaaday wey lasma guursanayo maanta wixii ka dambeeye wey fa kaana rasuulu llahi sal allahu aleh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa salawaat ullahi wasalaamu calayh yamtaxinu kuwa mid imtixaanabuu ahaa haaulaai lmuhaajiraati gabdhahaa soo hijrooday wuu imtixaani jiray bimaa umira wixii la faray bimaa shaybuu ku imtixaani jiray umira nabiga la faray fii qowlihi tacaala alla hadalkiisa lagu amray ya ayuha nabiyu idaa jaaka almuminaatu isla suuratsuurat mumtaxina wy ya ayuha nabiyu nabiyow idaa jaa'aka almuminaatu gabdhihii muminaadka ahaa yubaayicnaka ayagoo beeca iyo cahdi kula gelayo calaa an laa yushrikna billahi shayan inayna rabbi shariik shirki u samaynaynin oo allah aysan makhluuqiisa axad ka mida ah, cibaadadiisa ayaan la wadaajinaynin walaa yasriqna inayna waxba xadaynin walaa yasniina aynan zinaysanaynin oo macsi la imaanaynin walaa yaqtulna aynan dilaynin wlaadahunna ilmahooda ayan dilaynin maxaa yeele mushrikiinta way dili jireen ilmaha waxa weye waxay ku dili jireen yani khawfan min alfaqri faqrika cabsidii jireen iyo wax lamidana u dili jireen ilmahooda weyan marka iyagoona ilmahoodii dilaynin walaa yatiina ayan la imaanaynin bibuhtaanin masabidaad masabidaad aysan la imaanaynin masabidaadaasoo yaftariinahu ay abuuranayaan bayna aydiihinna wa arjulihin lugahooda iyo gacmahooda hortooda ay ka abuuranayaan yacni midaan aasaas lahayna hadda been abuuranayaan macnaheedu waxa weeye haweentaan adiga aad qabto inay marka inta nin kale u tagto ilmo ka soo qaada ayada ninkan ay xaas u tahay ilmo uusan dhalin oo nin kale leeyahay inay tiraahda adaa dhalay ay ku sheegto iftiraha kaasaa loo jeedaa waa waxaan asal iyo raad lahayn oo beenahay iyada abuuratay markaas ninkaa maskiinka ah oo khabardaarkaaba ilmo uusan dhalinay madax u gelinaysaa wey hadday sidaas ayagoo yani kugula mubaayacoonaya ay yimaadaan walaa yacsiinaka ayan kugu caasinaynin fii macruufin shay macruufahoo wanaagahoo aad fartay ahayn ayna kugu caasinaynin intaa iyagoo kugula mubaayacoonay hadday kuu yimaadaan fabaayichunna haweenkaas cahdigii deecadii la gal wastakfir lahunna u weydii dembidhaaf allaaha alla u weydii ina allaha alla hafuurun allihii dembidhaaf badan wey raxiimun haddana addoommadiisa u naxariistay faman aqarat haweentii qirto bi shuruuti shuruudtaas aayadda lagu soo tiriyey oo shirki la'aantii tuugala'aantii zina la'aantii qatli la'aantii iftirihii iyo beenta aaantii isyaan la'aantii beeca arintaa qirtaa qaala nabigu wuxuu dhihi jiray laha haweenta wuxuu ku dhihi jiray qad baayactuki waan kugula beectamay kalaaman caqdi iyo ballan baan kugula galay kalaaman hadal ahaan buu u jiray duuna musaafaxatin nabiga asagoona gacanta gelinino musaafaxa aysan isgacan qaadin ayuu sidaa ku oran jiray walam yakun nabiguna ma ahayn calayhi salaatu wasalaam yarudduhunna markuu beecada la galo mid celiyo dumarkii oo mushrikiinta u celiyana ma uusan ahayn ma uunan celin jirin marka mubaayacada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd kalaam bay ahayd dumarka muslimaadka markuu beecada la gelayo nabiga gacanta ma gelin jirin maxaa yeele qof ajnabiyay kale yihiin ma uunan taaban jirin salawatullahi wasalaamu calayh xadiidka caaisha radi allahu canha fii saxiixi albukhaari ku sugnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay caaisha wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala laha wuxuu ku dhihi jiray qad baayactuki kalaaman hadal ahaan ayuu sidaa u dhihi jiray wallaahi allaan ku dhaartaye maya bay tidhi maa masad yaduhu yada mra'atin qatu nebiga gacantiisa haween gacanteeda ajnabi ka ihi ma aysan taabanin fi lmubaayacati beecada markuu gelayay ragga waa gacan qaadaya nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin dumarka maya ma uusan gacan qaadin bay tidhi maa yubaayicuhunna dumarka kulama beecada kulama geli jirin ilaa biqowlihi qad baayactuki calaa daliki wuxuu dhihi jiray keliya arinkaasaan beeca kugula galay afka ah weyaan laakiin marna nabigeenna gacanta ma qaadi jirin dumarka weyaan waallaqa almuslimuuna muslimiintii waxay fureen aswaajahum haweenkoodii alkaafiraati gaalaad gaalada ahaayo ay qabeen waa iska sii daayeen weye wa furiquu waa la kala geeyey bayna almuslimaati gabdhihii muslimaadka ahaa iyo wa aswaajihinna raggoodii alkufaari ee gaalada ahaa gaaladii iyo gabdhihii muslimaadkana waa la kala geeyey sidaasaa ay ku dhammaatay weyan arrintan inuusan wax nikaax dambe mushrik iyo muslim uusan dhex marin wey duuulu khusaacata fii cahdi muslimiina markii caqdigii iyo cahdigii u dhammaaday iyo qabaa'ilkii labadii qabiilo haddaay aan soo sheegnay cahdigii ay galeen buu noo sheegi duuulu khusaacata qabiilada khusaaca la yidhaahdaa gelitaankeedii ay gasho fii cahdi lmuslimiina muslimiinta ballantoodii iyo heshiiskoodii ay galeen wakhtaarad khusaacatu khusaaco waxay dooratay an yakuunuu inay noqdaan maca rasuulilahi sal l alih wasalam rasuulka alle inay la jiraan fii hada lmiiaaqi ballantan inay nabiga la galaan fa dahaluu markaasay waxay galeen fii cahdihi nabiga ballantiisiibay galeen waqad kaanuu waxay ahaayeen markoodii hore xulafaaa bani haashimin reer bani haashim oo nabiga yani maarata jufadiisii ah ayay o walba waxay la ahaayeen isbahaysi la lahaayeen weya min zaman aljaahiliya waqtigii jaahiliga ayay heshiis la ahaayeen wadakhalat banu bakrin banu bakarna waxay gashay fii cahdi qurayshin quraysh ballanteediibay gashay fakaanuu markaas waxay noqdeen hum ayagu banu bakar ayaa waxay noqotay asabab sababtiibay noqotay fii fatxi maka maka furashadeedii sababkeedii ayay banu bakar sabab u noqotay waseyatii wuuna imaan doona macnaheedu waxa weeye banu bakar iyo waxaa diriray iyo bakhusaaca oo dagaal ka dhexeeyey baa dagaalama markii udnadii la galay iyo cahdigii markii la galay oo muslimiinta mushrikiinta ay kala badbaadeen baa labadaa banubakaray la safatay hub iyo rag bay u dirtay nabiguna waa ogaaday nabigana ilaahay buu ka baryay sirtiisa inaanan ilaahay faafinin buu si sira ugu soo duulay maadaama ay ballankii ka baxeen markaasuu maka ku qabsaday w xallu qadiyati mustadcafiina dadkii mustadcafiinta ahaa ee maka joogay oo dadkaas la dhibaya meesha lagu daciifsaday la taagdaraystay arintoodii siduu rabbi u xalliyey oo ilaahay oo u sahlay shiikhaa nooga sheekaynay ama almuslimuuna almucadabuuna muslimiintii lagu cadaabaya fii makkata maka dhexdeeda lagu cadaabaya fanfalata minhum waxaa ka baxsada mushrikiintii rajulun ninbaa ka soo baxsaday ismuhu abubasiirin magaciisana abubasiir la yidhaahdo wajaaa ila madinati madiina buu yimi markuu madiine soo aaday dee in la soo celiyo soo ballantu ma ahayn fa arsalat qurayshun quraysh ba waxay soo dirtay rajulaynin laba nin ayay ila nabiyi sal allahu caleh wasalam nebigay u soo direen liyaruddahu abuu basiir inuu u soo celiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam markay yimaadeen oy ka dalbeenna faraddahu nebigu waa celiyey ballanta kama baxayo wata buu yidhi abubasiir abubasiiray wateen labadii nin falammaa nazala markii ou degay abubasiir bidilxulayfa meesha dilxulayfa la yidhaahdo oo reer madiine ay xajkii cumrada ka xarmadaan buu qatala dilay abubasiirin abubasiir baa wuxuu dilay axadakumaa labadii nin ah, ayuu dilay markii kii la dilay mooye kii kale u arkay saaxiibkii in la dilay wa fara alaakharu kii kalebaa cararay laakiin xaggeebuu soo aaday madiina u soo noqday xata intaha ila nabiyi sal alla alay wasalam nebigu u soo laabtay oo yimid wa qaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi markuu madiine ugu yimid qutila saaxibii aniga saaxibkayga waa la dilay wa innii lamaqtuulun anna waa la idilaya ninkii inuu idilo buu rabaa weyan wajaa abu basiir abu basiiroo ninkii cayrsanaya baa asna yimid oo ninkii inuu dilo rabo fazajarahu nabiyu sal alla alay wasalam nabigaa ka celiyo yidhi ha dilin ninkaanu markii laga celiyo loo diiday inuu dilo haddana wuxuu yani ku fakeray abu basiir oo ogaaday haddii dad kale ay soo diraan quraysh inuu nebigu dhiibi doono fa carafa markaas wuxuu gartay annahu nebiga calayhi salaatu wasalaam sayaruddu inuu celin doono abu basiir mar kale ilayhi mushrikiinta inuu u waa iskaga tegay madiinao dhan buu ka baxay abu basiir fakharaja wuu baxay xataa ataa ilaa uu tago siifa albaxri yani meesha la yidhaahdo ay e, saaxilahu badda xeerteeda ilaa uu tago yani siifa albaxriga waa saaxilulbaxri baa loo jeeda halkaasuu tegey meeshaasuu iskaga dhuntaa wuxuu mushrikiinta arko dhibku u geysan karo u geystaa nin duurjooga wey halkaasuu joog qurayshna umata muslimiintana ma aadin wey wanfalata waxaa soo baxsaday abu jandali ninkii abu jandal ahaayo suhayl ibni camrin ou celinaya maalintii ayaa isna maka ka soo baxsaday falaxiqa bihi abu basiiro wuxuu ku maqlay inuu meeshaa joogo oo mushrikiinta dhib u geysto asagiibuu soo aado soo haleelay wy abu basiiro u tegey fajacala marka wuxuu gudagelay laa yakhruju inuusan baxaynin rajulun nin oo mid mid quraysh kamid mid ah yani inuusan soo bixin qofkaasoo qad aslama islaamay ilaa laxiqa bihi yani wuxuuba noqdayba malja ay dadku iskugu yimaadaan buuba noqday nin kasta oo quraysh ka soo islaamaba abubasiiroo aadaahu ku darsama halkaasuu tagaa wey xata ijtamacad ilaa ay kulantay minhum raggaa muslimiinta is urursaday jamaacatu koox ay noqdeen markay koox noqdaanna wattakhadad waxay guda galeen oy bilaabeen jamaacadii waxay bilowday tactaridu inay ka hortegayso oy raadsanayso kulla ciirin awr kasta kulligeed oo liqurayshin safar kasta oo quraysh ay leedahay oo takhruju u baxda ila shaami shaam aado ayay raadsadaan markaasay fatahjumu way weerartaa calayha awrtaasay weerartaa wa ta'hudu amwaalaha xoolaheedana way ka qaataan laanna nimankii hadda niman nebiga lagu tirinaya ma ah waa niman halkaa jooga nebiga waa celiyey muslimiin ha ahaadeen laakiin sanqodii nebiga kuma jiraan markaasay mushrikiintii dhibaan weeye markay xaaxdii u timid quraysh oo safarkooda oo bixi la'yaho kooxdani wax kasta xoolahoodaba ay dhacayaan markaasay waxay ogolaatay inay nebiga u ogolaadaan dhahaan warnimakaas shartooda shartoodana dhaafa ha ku soo aadaanay yidhahdeen faarsalat waxay dirtay qurayshin quraysh ila nabiyi sal allahu cala wasalam ayay risaalo usoo qortay tunaashiduhu ayadoo ku dhaarinaysa nebiga allaha alla ay ku dhaarinayso iyo waraxima qaraabanimadii labadooda ka dhexaysa ay ku dhaarinayaan an yastaqdimahum dadkaas inuu ugu yeero imaatanka ila lmadiinati madiine ay yimaadaan ilaahay baan kugu dhaarinaynaa qaraabanimadii naga dhexaysayna waa kugu dhaarinaynaaye waa kugu su'aalanaynaaye nimankaasna naga soo wado madiina geysa bay dhaheen oo halkaa ku xare faman ataahu qofkii u yimaada hadda wixii ka dambeeyey nebi maxamed fa huwa aaminun qof kastoo quraysh ka yimaado oo nabiga u tagaa waa aamin wey ammaana siinana naloo soo celin maayo baydha fa arsala ilayhi marka nabiga wiilashii ayuu warqad u qoray imaada buu yidhi madiina faqadimuu markaasay madiine yimaadeen markaasaa wanxallat ilmushkila mushkiladiina waa iska dhammaato muslim dambe oo la celinaayana maba jira markaa ninkii soo islaamaba waxa weye dib dib dambe loo celin maayo aharu sulxi sameeyey heshiiskaas marka ay muslimiintu dhibka u arkayeen raadkii ou reebay maxaa ka mida ah xagga dacwada uu ku reebay yani meesha uu nebigu wax ka fiirinayay yani inay dadka muslimiinta dareemaan aartii hadday dareemi karaan wuxuu shiikhuu leeyahay marka kaana lihaada sulxi heshiiskaas uu nebigu quraysh la galay ee muslimiinta ay dhibsadeen waxaa u sugnaaday aarun saamayn ama raad kabiirun weyn ayaa ugu sugnaaday fii tasiiri dacwati lislaamiya dacwadii islaamiga ay socodkeedii fiditaankeedii ay fidaysay raad weyn bay ku reebtay ay lahayd weyaan waqad wajada almuslimuuna muslimiintii waxay heleen fursata liqaa'i la kulan bay heleen bicaamat alcarabi carabta badankeed inay la kulmaan oo dacwadii ugu yeeraan iyo wa dacwatihim inay dadka ugu yeeraan ilallahi ilaa tawxiid illaahi allah kelimatu tawxiid oo waxdaaniyadii alla ugu yeeraan ayay fursad u heleen fadakhala annaasu dadkii waxay soo galeen filislaami diinta islaamkaba waxay u soo galeen bikaratin si tiro badni ah ayay diinkii u qaateen wa balaqa cadaduhum tiradoodii markii sulxiga laga soo bilaabo wuxuu gaaray fii caamayni laba sano gudaheed sanadkii lixaad soomaahan dunada waxay dhacday sanadkii sideedaadna waa markuu nabiga furtay wey waa laba sano gudaheed weeyaan maa lam yabluq maa meel buu gaaray lam yabluq uusan gaarin khilaala caama sagaal iyo toban sano dacwadii soo socotay meel aynan gaarin ayay labadaa sano gudaheedii gaartay weyaan meel ka sarrayso ayay gaartay wey sagaal iyo tobanka sano waa maxay saddex iyo toban sano nebigu wuxuu joogay maka ayuu dacwada ka fidinaya lix sanona madiinoo joogaa soo sagaal iyo toban maaha sagaal iyo tobankaas dacwadii la waday labadaan sano oo heshiiska quraysh lala galay yacni dadka soo islaamayba intaasoo jeer kusoo labalaabma weyaan ka tiro badan maxaa yeele fatxu maka maalintuu qabsanayay toban kun oo ciidan uu nabigu la tegay salawatullahi wasalaamu calayh toban kun oo saxaabadii isagoo wataba meeshaa tegay weeyaan waqad jaaa kibaaru qurayshin quraysh madaxdeedii baa yimaadeen wa khulaasatuhaa xulkeedii dadkeedii xulka ahaa ayaa soo islaamay yaa ka mid ahaa camr bncaas camr bnu caas baa yimidoo soo islaamay fatradaas muddada lagu jiray buu soo islaamay wa khaalid ibnu lwaliidi khaalid ibnulwaliid oo ninkii ciidamadooda dhanba mushrikiinta abaaduulaha u ahaayee fardaha iyo ugu dagaalamayay baa ka soo islaamay oo yimid cumaan ibnu alxa cumaan ibnu talxa annaasi ilaa rasuulilahi sal l wasalam nebigay u yimaadeen rasuulka alleh daayiciina ayagoo ogol raaqibiina ayagoo islaamnimada jeceloo doonayo ayay yimaadeen yashhaduuna ayagoo qirayo an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaaho kale inuusan jirin allah mooye وأن محمد النبي محمدنا يعني معبود حق لغو عابد إنه سنجر إلا الله الله مويه وأن محمد النبي محمدنا رسول الله الله أذاكيسي إنه يهي رسولك صادر سنة أو يهي أيقو قرى يبي مادي ويبايعونه نبي قبل يحيب باعي عقدي عهد كل قلين على الإسلام إسلام لماذا يبي كل شيء كل بلن كل قلين ويبذلون ويبذلون ويبحنين له النبي أي وحي كبحنين درتي وبحنين كل ما يملكون وحا أي هنتان fiican oo idil min aali mid qaaliya warakiisin mid jaban oo rakiisa ayagoo wax kasta kulligii waxay u bixinayaan diinta islaamka daraaddeed u dhiibayeen wy wayafduunahu nebiga oo shalay colaadinayeen oo dhiiggiisa banaysanayeen ayay maanta waxay ku furanayaan binufuusi naftoodii iyo wal arwaaxi ruuxdii bay ku furanayaan walmawaahibi waxyaalaha rabbi uu hibeeyeyo awoodoodii iyo maaragtay caqligoodii tafkiirkoodii ra'yigay lahaayeen iyo xoolahii ilaahay uu siiyey bay ku furanayeen waalquduraati awoodahoodii bay nebiga ay ku furanayeen wey waqad qaala rasuululahi sal l wasalam rasuulka allabaa wuxuu yidhi xiinamaa jaauu saxaabadaa markii ay yimaadeen oo xulkii reer maka odayaasheedii ka markay soo islaameen buu saxaabadiisi wuxuu ku yidhi inna makkata qad alqat ilayna aflaada bacda kadidiha ina makkata maka qad alqad way soo tuurta way riday ilaynaa annagay noo soo tuurtay oo noo keentay aflaada kabidihaa beerkeeda qaybaheedii ayay noo keentay weyan yacni beerkeeda khulaasadoodii baa noo yimid mar hadday dadkaa soo islaameen weyan marka inta hartayna oo ku daba xigtaa